alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin ثuma الصlaaة wالsalaam عlى cabd اllahi warasuulih muxamadi wعlى آlih وصaxbih wslama tasliima kasiira ama bacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu ilaahay baan subxaana wa tacaala u mahadnaqayaa allah subxaana wa tacaala inaga dhigay dad muslimiina inoogu nicmeeyey diinulislaam raallina inooga noqday sida uhi alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum lislaama diina allah subxaana wa tacaala inoo yasiray inoo sahlay galabta inaynu masaajidkan isugu nimaadno inagoo sidao inoo sheegay walaalkeen sheekh mukhtaar mowduuca u horeeya ee mawaadiicda muxaadaraadka labadan maalmood in allah inoo bixi doona galabta bilaabi doona mowduucani waxa uu ku saabsan yahay alcalmaaniyatu xaqiiqatuha wa aathaaruha asayi'a alcalmaaniya dhabteedu waxa ay tahay iyo xaqiiqadeedu iyo raadadka xunxun ee cid kasta oo qaadatay caqiide ahaan iyo mabda ahaan iyo fikir ahaan iyo camal ahaan u qaadatay ay ku yeelatay aad bay muhim u tahay in dadka muslimiinta ahi guud ahaan gaar ahaana dadka dhalinyarta barbaarta iyo da-yarta ay fahmaan xaqiiqada calmaaniyada waayo waxaad arkaysaa iyadoo dadka qaarkood calmaaniyada ay siinayaan tafsiirka dhabtee ah ay leedahay ee dadkii samaystay ay u sheegeen midaan ahayn waxaad arkaysaa sidaasoo kale dad dad ku xukumaya inay calmaaniyiin yihiin xukunkaasi oo ka dhashay inaanay fahamsanayn xaqiiqada calmaaniyada in badan oo dhalinyarta muslimiinta ka mida oo gaalaysiin xaqdaraa ku dhacda waxyaabaha u sababa waxaa ka mida inay dadka ku xukumaan inay yihiin calmaaniyiin shakhsi dowlad shacab iyo wixii la mid a ah kadibna ay gaalaysiiyaan oo dhiiggooda iyo maalkooda iyo cirdigooda ay xalaashadaan waxaa kaloo arkaysaa in badan oo ka mid a ah dhallinyarta muslimiinta oo calmaaniyadaasi loo muuseeyey oo xaqiiqadeeda inta laga qariyey si fudud mabda ahaan iyo fikir ahaan ugu qaatay oo difaacu la soo taagan lagana yaabo hadday fahmi lahayn xaqiiqadeeda inay ka fogaan lahaayeen kana mid noqon lahaayeen kuwa dadka uga diga ee la dagaalama ee ka hortaga alcalmaaniya waa tarjumaad khaldan afka carabiga kumay jirin laakiin waxay u soo gashay tarjumo ahaan waa tarjumaad khaldan oo la siiyey kelmad laatiini ah oo afka ingiriiska marka la eego sakyalar magaca iyagu ay u yaqaaniin waa kaas faransiiskuna waa ku dhow iyo dhawaaq ahaan buu ka yaro duwan yahy kelmaddaasi ayaa si khaldan inta loo turjumay waxaa laga dhigay magaca ay ku leedahay fii luqati alcarab alcalmaaniya qaarkoodna waxay hoos dhigaan caynka waxay dhahaan alcilmaaniya waxay ka dhigaan nisba ila alcilm wax loo tiiriyey cilmiga iyo aqoonta mana aha macnaheedu sidaas tarjuma tarjumaaddeeda saxdiina taasi maaha waynu ognahay oo cilmiga xataa luqada latiniga ingiriiska marka la eego saynis bay yidhaahdaan oo magacaasay u bixiyaanay ugu yeedhaan markay cid u nisbaynayaan ama shay u nisbaynayaanna scientific bay yidhaahdaan marka waa laba kelmadood oo kale fog kelmadda cilmiga iyo wixii laga dhambalay iyo calmaaniyada markii la turjumay magacaa loogu yeedhay magaca ay ku leedahay luqada dadka samaystay fikirka noocaasi iyo xaggooda uu inagaga yimi tarjumaadda saxda ah ee kelmaddaasi ay ku leedahay qaamuusyada dadka samaystay mabda'an iyo meelaha aqoonta lagu ururiyo buugaagta u taalla qeexitaanka ay ku leedahay marka lasoo koobe lasoo ururiyo waa allaa diiniya diin la-aan aw iddunyawiya ama adduunyown in lagu koobnaado oo adduunyada loogama jeedo tii aakhiro ka soo horjeeday ee adduunyada lafteeda waxaa looga jeedaa maa laa silata lahu biddiin aw maa kaanat cilaaqatuhu biddiini cilaaqata tadaan waxaan diinta xidhiidh la lahayn ama xidhiidhka diinta ka dhexeeya bay xidhiidh iska soo horjeedi isagiyo diintu ay iska soo horjeedaan kelmaddaasi iyagu ay u isticmaalaan ama magacaasi waxaa maanta calmaaniya loo yaqaano ay u isticmaalaan marka laga eego macaajimtooda qaamuusyadooda iyo buugaagta maktabadaha u taalla marka ay macnaynayso waxa sidaasay ku macnaynayaan diin aan bay ku macnaynayaan oo daa'irat lmacaarif albriطaniya markay fasirayaan waxay odhanayaan waa xarakatun ijtimaaciya tahdifu ilى sarfi الnaasi wa twjiih min alihtimaami biاlaakhira ilى alihtimaami bihadihi اdunya waxdaha waa dhaqdhaqaaq bulsho hadafkeedu uu yahay dadka in laga leexiyo aakhiro iyo ku xisaabtankeeda iyo inay qofka hamigiisa iyo fikirkiisa ka mid noqoto oo loo leexiyo adduunyo oo qura qofku inuu ka fikiro hamigiisu uu ku soo ururiyey yuhuuntiisu adduunyo oo qura qaamuus alcaalam aljadiid isna markuu sharaxayay kelmaddan laba macno ayuu u sheegay alruux dunyawiya ruuxa adduunye qofka inay gasho aw alitijaahaat اdunyawiya wa naxwu dalika ama itijaahiyada adduunye un ku salaysan ee wax diin la yidhahdo tay doonaysaba ha noqotee shaqo aan ku lahayn wa cala اlkhusuus nidaamu min almabaadi wاltaطbiiqaat yarfudu aya shakli min ashkaali اliimaani wاlcibaada gaar ahaan waa nidaam ka kooban mabaadi afkaar caqiidooyin iyo tadbiiq camalgelin oo diidaaya si kastaba ha u ekaadee iimaan iyo cibaado iyo wixii diin xidhiir la leh waxaa kaluu yihi waa alictiqaad biana addiina wa shu'uuna alkaniisa laa dakla laha fii shu'uuni اdowla buu inoo fasirayaa waa inuu qofku aamino diinta iyo arrimaha kiniisadda yaalla ee ay haysaa inaanay wax shuqula ku lahayn arrimaha dowladda oo meel labaanay ka soo gelin khaasatan atarbiyat alcaama gaar ahaan tarbiyada guud mucjam oxford jaamacadda la idhaahdo mucjamkeedu isna wuxuu yidhi markuu sharaxayay kelmaddaas dunyawiyin ow maadiyin weeyaan macnaheedu qof adduunyo ama qof maaddo laysa diiniyan walaa ruuxiyan mid diineed maaha mid ruuxu wax qalbiga ku saabsan iyo aakhira iyo abaalmarin iyo wax dambeeya shuqul kule maaha midlu tarbiyati laa diiniya sida qofka in la tarbiyadeeyo tarbiya diin ka maran aw ilmuusiqa laa diiniya tusaalayaal buu ka bixinaya arrimaha nolosha ee diinta markay ka madhnaadaan calmaaniye noqonaya muusig diin ka maran markiisa hore aanu diin shuqul ku lahaynbe asulطaة laa diiniya maamulka iyo hogaaminta bilaa diinta bimacnaa diin ka maran alxukuumaة اlmunaaqidaة lilkaniisa xukuumadda ama dowladda ka soo horjeeda kaniisadda kaniisadu dee iyaga waa halka diin u abay ahayd ee culimmadoodu ay joogeen kutubtooduna ay taallay marka calmaaniyadii markuu tusaalayaal ka bixiyey mucjamkaasi wuxuu ku soo daray calmaaniyada inay ka mid tahay dowlad ka soo horjeeda iyo waxyaalaba waxaa kaloo yidhi alra'yu aladii yaquul innahu laa yanbagii an yakuuna addiinu asaasa lilahlaaqi watarbiya calmaaniyadu oo aragtida iyo fikirka odhanaya ma bannaano diintu inay asaas u noqoto iyo wax lagu dhiso akhlaaqda iyo tarbiyadaynta almucjam adduwali athaali aljadiid isla maadada markuu fasiraya wuxuu yihi itijaahum fi اlxayaati aw fi ayi shaأni khaas yaquumu calى mabda ana diina aw اlictibaaraat اdiiniya yajib an laa tatadakla fi اlxukuma waa itijaah waa madhab nolosha ku saabsan ama arrin kasta oo gaara oo mabda iyo caqiidadu ku dhisaya ay tahay in diinta iyo wax kastaoo diin xidhiidh la lihi aanay shuqul ku yeelan dowlad iyo xukuumad iyo xukm aw istibcaadu hadi اctibaaraat istibcaada maqsuuda ama in waxyaabaha diinta ku shuqul kale la fogeeyo weliba si loo qastiyey oo laga fogeeyo nidaamki iyo maamulka iyo hogaaminta fahiya tacni maala u tusaaleynaya waxay ujeedaa oo macnaheedu uu yahay asiyaasa ladiiniya albaxta fi اlxukuuma dowladdu inay ku shaqayso siyaasad diin ka maran oo ka barax tiran wa hiya nidaamu ijtimaaciyu fi lakhlaaq calmaaniyadu waa nidaam bulsho oo akhlaaqda ku saabsan oo muasasun calaa fikrati wujuubi qiyaami alqiyam asuluukiya wاlkhuluqiya cala ictibaaraati alxayaati almucaasira kaasoo ku aasaasan oo ku dhisan fikradda odhanaysa qiyamka dhaqamada iyo akhlaaqdu waa inay ku salaysnaadaan waxyaaba noloshan adduunya un loo eegay ee weliba casrigii hadda joogta tadaamun alijtimaaci duuna anadari ila addiin iyadoon diin sinaba loogu eegin looguna salayn looguna aasaasin halkaa marka waxaa ka soo baxay waxaa loo yaqaano alcalmaaniya oo iyaguna magaca aynu sheegnay u yaqaaniin sakyalar inuu macnaheedu yahayo nuxurkeedu sida iyagu u fasireen marka la eego iyagaa culimmadeediya iyagaa marjiceediya iyagaa fikirkan iyo madhabkan bilowday mid kastoo iyaga khilaafaa wuxuu noqonayaa mid asalkii khilaafay farac asalkii khilaafay buu noqonaya waxaynu fahamnay inuu macnaheedu yahay marka la soo ururiyo nolol adduunyo oo diinka maran diinta iyo nolosha in la kala jaro waa iska jiri karaan qofku in uu shakhsiyan waxyaabaha qaarkood isagu ugu dhaqmo laakiin diin nolosha guud raad ku leh hogaamin ku leh maamul ku leh inaanay jirin noloshaa guuda dadku diin ay ka madhnaato oo ay noqoto miday si dhammaystiran u kala go-an yihiin xataa waxaa khalada ah sida dadka muslimiinta qaarkood oo calmaaniyada wax ka qoray ay ku fasireen amaba se tacriifka iyo qeexitaanka dadka aadka ugu dhex faafay oo marka calmaaniyada la macnaynayo la yidhaahdo waa faslu diin can اdawla waa diinta iyo dawladda in la kala jaro waa tafsiir qaasira weeye in eh, dowladda iyo siyaasadda iyo hoggaamintu ay diin ka madhnaataa waa qodob ka mida ah qodobada calmaaniyada laakiin calmaaniyadu intaasi kuma koobna kuma urursana intaa way ka ballaarhanta dadka sidaad arkaysa dadka akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii iyo noloshoodii oo dhan iyo qaabka iyagu u wada xidhiidhayaan waxay samaynayaan iyo waxay iska daynayaan siday u noolaanayaan waxaasoo dhami inuu diin ka go'naado oo diinu ka madhnaado calmaaniyadu laba suuro ayay leedahay waxay ku tilmaamaan alcalmaaniyat اlmuctadila iyo talabaad oo ah alcalmaaniyat اlmutaطarifa calmaaniye muctadila iyo mid mara ku dhega oo seeflabooda oo calmaaninimada aada ugu adag tayuu ku sheegayaan muctadilku waa ta sidaa qabta aynu sheegnay laakiin qofka shakhsiga gaarka ah waxyaabaha cibaadaadkiisiiyo ku saabsan aan faraha la gelahayn ee isaga ogol ta markaa alcalmaaniyatu اlmulxida ama almutaarifa waa ta la dagaalansanba in la rumeeyo ilaah inuu jiro oo diin wax la yidhaahba salka in laga maro si guud iyo si gaara toon aan loo aaminin looguna dhaqmin dadaalkeeda iyo waana calmaaniyada shuuciyada ee ruushka iyo jaynaha iyo dhulkaasi ka jirtay waxaan loo yaqaano alcalmaaniya markaynu macnaheedi iyo xaqiiqadeeda saas aan u fahanay arkaan bay leedahay tiirar tiirarkaasi waxay noo sii caddaynayaan macnaha dhabtee ay leedahay iyo xaqiiqadeedu waxay tahay tiirkeeda koowaad wa faqdu ihtimaami linsaan qasru ihtimaami اlinsaani cala dunya insaanka waxa uu ku hamiyey wuxuu ka fikirayo ee u warwarayo gebigiisaba in adduunyada lagu koobo wafaslu diini can ilxayaat nolosha laga jaro diinta nolosha laga jaro waqasru calaa mumaarasaati shaksiya weliba teeda muctadilka ay ku sheegayaan oo lagu koobo diinta camallo kooban oo qofku uu qabto ka muslimka tusaale masaajidka intuu tago uu iska soo tukado iyadoo noloshiisii kaloo dhami diin ay ka maran tahay guurkiisa iyo ganacsigiisa iyo habdhaqankiisa iyo siduu u labisanayo wuxuu xidhanayo rag iyo dumarba iyo siduu ula dhaqmayo jinsiyadan kala duwane adduunya dusheeda kula nool waxaasoo dham iyadoo diin ay ka maran yihiin ka kiristaanka ah inuu kaniisadda iska tago axadda oo kale oo bacdu tuquus uu soo sameeyo laakiin noloshiisu ay noqoto mid si dhammaystiran uga xidhiidh furan diin rukunka labaadna waa faslu alcilmi wاlakhlaaq wاlfikri can iltizaam bitacaaliimi ayi diin qodobada ay xoogga aadka u saaraan cilmiga aqoonta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka fikirka oo mabdaah iyo caqiidada qofku waa aaminaya waa inay ka marhnaateen inay diini xidho diintu tay doonaysaa noqo diinulislaam qura maaha ay diin min aladyaan waa inaanay waxyaabahaasi xidhin qofka aqoontiisa akhlaaqdiisa fikirkiisa iyo mabaadida uu aaminayo waa inaan diin aanu ku salayn oo aanu diin ku miisaamin rukunka saddexaad waa iqaamatu dawla daatu iqaamatu dawlatin daati muasasaatin siyaasiya calaa asaasi gayr diini dowlad in la dhiso dowladdaas muasasaad bay leedahay kala duwan san dowladaha lagu yaqaano laakiin aasaaska ay ku dhisan tahay mid diina maaha diin lagu salayn maayo maxaa ilaahay waajibiyey muxuu ilaahay diiday maxaa xalaala maxaa xaaraana muxuu ilaahay xukumay waxaasoo dhan lagu salayn maayo way ka maran tahay waxaa loo yaqaano alcilmaaniya waa wax wakhti bilaabmay la garanayo oo taariikh leh meel la garanayo inuu ka bilaabmay calmaaniyadu waxay ka curo ka curatay waa waddamada yurub weeye fi lgarbi bay ka reer galbeedka wadamadooda ayay ka curatay alcalmaaniya inay ka curataana taariikh go-aan bay lahayd oo ifafaalaheedu ha kaba horeeyaane kun iyo toddoba boqol iyo sagaal iyo siddeetankii kacaankii ay idhahdaan athawrat lkubra kacaankii weynaa faransiiska ka dhacay ayaa calmaaniyada xooggeeda iyo dhuuxeeda asal u ahaa maxaa sababay ila iyaguba diimay haysteene inay diimihii hore ilaahay uu soo dejiyey walow mansuukhba ha noqdaane ile qofna looma oggola inuu ku dhaqmo diin islaamka ahayn laga bilaabo markuu ilaahay nebi maxamed uu soo diray diimihii hore o dhan ilaahay waa ku nasakhay ka ilaahay qur-aan ku sifeeye o muhayminan calayh dadka o dhanna waxaa lagu waajibiyey inay nebi maxamed raacaan diinulislaamna diin ay ka dhigtaan waman yabtaqi gayra islaami diina falan yuqbala minhu wahu fi laakhirati min alkhaasiriin sa ilahay subxana watacala uu yihi marka wixii iyagu diine ay haysteen weliba samaawi oo ilaahay nebigu usoo dhiibay inay ka tagaan oo diintaa kale calmaaniyad waxaynu odhan karnaa waa diin samaysa waddada ay samaysteen tii ilaahay uu soo dejiyey inay ka guuraan oo tii ilaahay uu ku faral yeelay inay uga guuraan oo islaamka inay uga guurin ee halkii ay uga guureen ay noqoto mid kaleo iyagu ay samaysteen maxaa sababay waxaa sababay waxaynu ogsoonnahay diinu nasaara waxaa ku dhacay bedelaad badan doorin badan oo la dooriyo la bedelay raggii markaa culimada iyo mashaayikhda waa ay bedeleen waxay doonaanna ay ku dareen waxay doonaanna ay ka saareen waxay doonaanna ay bedeleen oo ay duween kitaabkii ilaahay uu soo dejiyey siduu ahaa aanay u dayn waxay raggaasi intaa ku darsadeen rijaalulkaniisa lkaniisa xadgudub ay kula dhaqmeen bulshadii oo ay u dhaqmeen sidoo iyagu ay yihiin ilaahiyo bal hadalka iyagu ay ku hadlayaan dadka ay u sheegayeen inuu yahay hadalkii ilaahay isagoo kitaab ilaahay soo dejiyay aan ku qorayn ciddii ka timaadana ka hor timaadana amaba se diidmo ka muujisana way ciqaabayeen boqolaal kun oo qof ay rijaalu kaniisa dileen oo muujiyey waxa ay samaynayaan inaanu sax ahayn bal dadka iyagoo nool bay gubi jireen si dhabana dadka way u addoonsadeen dadkii iyo xoolahoodii iyo waxoodiiba iyaga ayaa yeeshay ilaa uu yihi nin muarikho iyaga ka midii waxaa dhacday kacaanka calmaaniyadu ay ka cura ka dhalatay hortii waddankan markaa injiltara la idhaahdo in dhulkiisa inta badan ay kaniisaddu yeelato kaniisadda lagu magacaabo gebigiisaba dadkiina laga dhigay kuwa ku khasban kaniisada iyo ragga wadaadada sheeganaya fadhiya inay shaqaalo u noqdaan beeraha ay u falaan waxay doonayaan ay u dhisaan waxaa dhacday dadka waxay iyagu doonayaanna inay ku waajibiyaan waxay iyagu diidan yihiinna inay xaaraan ay ka dhigaan oo ay ka mamnuucaan ciqaab iyo cabiidin iyo addoonsi xeel dheer bay dadkii ku sameeyeen waxaa kaloo dhacay siraac bayna alkaniisa waalcilm waxay dadkii u diideen in la sameeyo horumar aqooneed oo arrimaha adduunyada ku saabsan waxaan anagu idiin sheegno dhinacnaguma tallaabi kartaan bay yidhahdeen cilmina waa intaasuun kaniisada yaalla rijaalulkaniisa ragga kaniisadduna ay sheegayaan bas cid aqoon kale soo hadal qaadi kartaa ma jirto arrinta noocaasi waxa ka dhashay dadkii inay cabureen ciillo uu ku gaamuray colaadna ay u qaadeen kaniisadda iyo wixii joogay joogaybe sidaa qaabka noocaasi u dhaqmay oo heer bay gaadheen xataa iyagu ay noqdaan kuwa madaxda magacaabaya markay doonaanna casilaya madaxdu iyaga ay ka baqaan maadaama iyagu ay samaysteen wax allaale waxay dulmi sameeyaanna ay qiil u sameeyaan qiil diini oo idhahdo waa sax wixii dulmi iyo xadgudub ay madaxdu ku kacaan o dhan markaa nacaybshiyo daran baa dadka quluubtooda galay ay u qabaan kaniisadda iyo ragga sidaa u dhaqmaya joogaba arrinta noocaasa waxaa iyaguna ka faa'iidaystay nimanka la idhaahdo alyahuud oo caan ku ah ummadaha inay diimaha kala dagaalamaan akhlaaqahoodana iyo dhaqamadooda suubanna inay burburiyaan marka waxay dadka dhex wadeen iyagoon ismuujinahayn oo daaha dabadiisa baaqooda iyo dacwaddooda ka wada in la sameeyo kacdoon lagu sameeyo kaniisadda iyo wadaadada joogaba kacdoonkaasi waxaa u weynaa kii ka dhacay faransiiska kun iyo toddoba boqol iyo sagaal iyo siddeetankii taariikhdan miilaadiga la ydhaahdo kuwa ka horreeye way jiraan oo gobollada talyaaniga qaar ka mida laftooda waxbaa ka dhacay laakiin kii weynaa kaasu ah walihaada faransiisku wuxuu noqday awalu dowla calmaaniya baxta dowladdii calmaaniga ahayd ee u horreysay ee diinba ka madhnaydba shaqo aan ku lahayn laakiin sidaasoo ay tahay haddana in wuxuun diintii loo reebo oo bal kaniisaddii iyo inay sii jirto oo dadku inay tagaan loo ogolaado iyo waxyaabahaasi may baabiin salka kamay marin arrinta noocaasi ayaa fikirkan ama madhabkan calmaaniyadu ka dhashay isaga ayaana markii dambe ku faafay reer galbeedka oo diin iyo dhaqanba u noqday waxaana la odhan karaa way khaldameene laa shaka in wadaadadaasi ay khaldanaayeen diin saxana may ahayn tii samaawiga ahaydee mansuukha ahayd marka horeba ayay ku ciyaareen iyaga aragtiyahoodii iyo doonistoodii baanay dadka diin uga dhigeen iyo awaamir ilaahiya iyaga in laga hor yimaadaa sax bay ahayd oo waxay ahayeen laga guuro lakiin halka aayad in looga guuro waxay diin lislaam wax allaale waxa ay ka cabanayeen ama ay ka tirsanayeen kaniisadda iyo wadaadadaas midiba midina aanay ku jirin sida aynu tilmaami doonno calmaaniyada miyay ka faa'iideen mise raadad xunxun bay ku yeelatay iyagoon madhabka ama fikirka calmaaniga aan qaadan ayaa saynu sheegnay waxaa suurtagal ahayd wixii dhibaato ay ku hayeen rijaalu inay ka guuraan oo ay ka xoroobaan laakiin calmaaniyadu waxay u dhashay reer galbeedka waxa lagu tilmaamay xadaarad ama ilbaxnimo oo la odhan karo qofka bani aadamka ah wixii jidhkiisu uu doonayey iyo horumar xagga maaddada iyo adduunyada waxbay ka xaqiijisay laakiin waxay ku fashilantay wax intaaba ka muhiimsan waxaa intaaba ka muhiimsan oo ah qofka bani aadamkaa in loo xaqiijiyo o la gaadhsiiyo asacaada alxaqiiqiya walxayaa ayiba in la gaadhsiiyo nolol wanaagsan iyo liibaan dhab ah iyo xasilooni iyo raaxo la taaban karo bal waxaynu odhan karnaa iyadoo horumar xagga adduunyada iyo wuxuu jiru ku raaxaysan laa ka samaysay waxa ay dadka u sababtay markii diinba laga guuray gebigeedaba hoog warwar walbahaar iyo dhibaato dadka quluubtooda haysata xaqiiqaan la dafiri karina waayo qofka bani aadamka halka koobaadu ka raaxaysta waa ruuxda iyo qalbiga raaxadaana wax kaloo lagu gaari karaa ma jirto adduunyo kaste alla helo si kaste naftu waxay cuntaha loo siiyo iyo waxay cabto iyo waxay gashato iyo meelo fiican oo ay daawato ama ay marto iyo gaadiid wanaagsan iyo guryo fiican ay gasho raaxada dhabtaa naftu adduunyada kuma gaari karto wax dhergin karaana ma jiro ruuxda ilaa aliimaanu billaah inay noqoto mid ilaahay rumaysan mooyaane ilaahay subxaana wa tacaala amaradiisana u hoggaansan walihaada markii diintii laga guuray ee la yidhi diin yaynan shaqo ku lahaan caqiide ahaan iyo camal iyo dhaqan ahaan xukum ahaan cilmi ahaan akhlaaq ahaan nolol qalalan oo qaraxa oo dusha ka qurxoon laakiin hoosta ka gubanaysa ayaa arrinta noocaasii gaadhsiiso ee u sababta walihaada baa qofku isagoo adduunye nooc walba haysta ay in badan dhacdaa markii diintii layskaga guuray inuu intixaaro oo naftiisa qofku halligo uu isdeldelo ama uu isdilo haddii qaarkood laga qabto arrintaasoo laga gaadho la waraysta maxaa dhacayna maxaa kaa maqan waxaanan garanahayn baa iga maqan buu odhanaya ama wuxuu odhanayaa raaxo ma dareemayo warwar baa i haysta iyo walbahaar meeluu igaga furan yaha aanan garanayn iyo dawadiistoona marka naftaydii baan la huudmo cidhiir iyo diqad baan dareemay waan isaga raaxeynaya geerida ayuu markaa raaxa mooday waxaa kaloo dhacday in fara badanoo midii an yuqbilu cala almukhadiraat maandooriyaha inay xaggiisa u jeesteen oo noloshii fiicnayd iyo degenaanshihii iyo raaxadii qalbigii iyo nafta xagga ay ka raadiyeen waxaa kaloo dhacday aljara'im albashica inuu qof intuu hub iska qaato dad uu laayo xataa intuuba deraso ama iskuul u tago caruur yaryar oo waxa allaale waxay ku sameeyeen waxay galabsadeen toona aani jirin baas uu dhinac walba u mariyo marka la qabtana uu idhaahdo cidhiidhiya diiqad baan galayoo naftu waxay ugu tidhi taasaad ku nafisaysa kuwaa yaryar inaad laysod addunyada ka kaxayso waxbaa ka maqan fi lxaqiiqa raaxo iyo deganaasho iyo eh, laa ballaadhan uu ku gaari lahaa laakiin wixii baanu garanahay walihaada marba waddo khaldan uu maraya waxaa saasoo kale dhacday tajiiju eh, alkharaa'is aljinsiya waxa ilaahay bani aadamka uu ku beeray ee baahida jinsiya inay iyadana huriyeen ay oogeen ila wax xalaal iyo xaaraani ma jirto waa dooni sun arrintu qofku qofka hadduu doonayo guurbayaanu u dhaxayne xidhiidhka dhex maray waa sax hadduu diidan yaha uu khasbo markaasunbuu khaldan yihi wuxuu ku khaldanyana maaha wix ilaahay u diiday inuu sameeye qof buu xorriyadda ka qaaday baa la leeyahay hadda waa ta la maraysa waxay noqdaan kuwa takooran kuwa ragga isfaraxumeeya iyo dumarka isfaraxumeeya in iyaga hadda calankooda uu sarreeyaba madaxweynayaashoodii ay ducaad ku noqdeen oo intay khuruuj u baxaan dowladaha caalamka ay ku soo marayaan oo waxay ku baaqayaan ay tahay inay dawladuhu ogolaadaan raggu inay isfaraxumeeyaan ama dumarku inay isfaraxumeeyaan zino rag iyo dumar dhex marta arrinkoodu u dhaafo marka waxyaabahaasi iyo kuwo ka daran bay ka qaadeen diintii ay ka tegeen ama diin la-aanta waxaan loo yaqaana alcilmaaniya saynu sheegnay halkaasay ka bilaabantay arbiga reer galbeedka wadamadooda sababta u bilaabantayba inagaa tilmaanay in koobkoobaynaaoo dee madhab dhan haddii la israa ka hadla si faahfaahsan uga hadla waktiga <clears throat> aynu haysanaa inugu filaan maayo dadka muslimiinta ah wadamadooda goormu soo guuray fikirka iyo madhabka noocaasi shay kuma jiro dad badan baa jooga oo aaminsan diinta samayska ah ee nuxurkeedu uu yahay diimihii ilaahay uu soo dejiyey diinul islaam oo diintii u dambaysay iyo kuwii ka horreeyey ee la nasakhayba <clears throat> in laga guuro oo laga madhnaado qaar fara badan oo qoraa qoraayaal ah wax qora qaar macallimiina brofesorra jaamacadaha wax ka dhiga qaar siyaasadda iyo xukunka iyo hogaaminta ku dhex jira kuwa dayaroo dhalinyaraa iyo kuwa waaweyn intaba waa laga helaya xataa imika waxaad arkaysaa dadka soomaalida ah qaar fara badan oo berigii hore waa dhacday ee shuuciyaddii calmaaniyada weliba mulxidada ah ee mutaarifada inay qaar fara badani aamineen ruushka iyo meelaha markii loo diray ay kala soo noqdeen laakiin alxamdu lilah badankooda waa ka dawoobeen kuwii aamine wixii ku dhintay mooyaane laakiin haddana waxaad arkaysaa fuf kale oo iyo dacwad calmaaniyadeed oo wasaa'ilu tawaasulka social media waxaan lagu tilmaamo ka dhex socota oo dad baa haddaad tira xataa calmaaniyadu way xuntahy ama xaqiiqadan ka hadlayaan markaasaa lagu kacayaa iminka markii la iclaamiyey muxaadaraadkan mujarad cinwaankaa markay arkeen qaarkood alcalmaaniyatu xaqiiqatuhaa ayay bilaabeen caytan wadaadada muxaadiraadka gelaya inay caayaan inay meelo kale u boodaan qaarkood ay idhaahdaan sheekh hebel maxaa loogu soo dari waaye hadda sheekh hebelka laftiisa ma ogola sheekh mustafe maxaa loogu soo dari waaye sheekh mustafe ma ogoshahay calmaaniyada waa ka ka hadlaya isaga tiisa qaado bal teeda iskaba daayo calmaaniyadu inay xun tahay hadday kaa dhab tahay waa marmarsiiyo la doonayo dadka in lagaga jeediyo hadalka laga hadlayo calmaaniyada iyo mawaadiicda noocana marka waxaad arkaysaa mar haddaad arrinta marka lasoo hadal qaadee laga dhawaajiyo mar haddaad aragto dad lagu kacayo oo cadanyoonaya waxay taasi muujinaysaa fikirku inuu yahay wax jira ayay muujinaysaa waxaan loo yaqaano alcalmaaniya caalam lislaami inay usoo guurtaa cawaamil ama asbaab bay lahayd asbaabta waxaa ka mid ahaa alixtilaal alcaskari alisticmaari qabsashadii reer galbeedku ay qabsadeen dhulka islaamka ee weliba sifo milatari iyo xoog ay ku qabsadeen may ahaynuun in la xukumayo dhulka islaamka ee waxaa la socday arrinta noocaasi faafin la faafinaayey oo dadka laga dhaadhicinaayey inay qaataan mabdaa calmaaniyada iyadoon toos loo odhan ahayn calmaaniyiin noqda ama mabdaa calmaaniyada qaata ayaa si camaliya dadka muslimiinta calmaaniyadii loo geliyey oo la kala jaray iyaga iyo iyo diintoodii hadday barasho noqoto hadday isku xukum noqoto iyo hadday ku dhaqa noqotoba asbaabta waxaa ka mid ahaa alibticaaf ardaydii muslimiinta ahaa ee loo dirayay dhulka gaalada dhammaantood maahae qaarkood markay dhex galeen dadka mabaadida noocaasiya aaminsan iyagoon ku hubaysnayn iimaan xoog badan iyo aqoon ay diintooda u leeyino shubahaadka iskaga difaacaan waxay soo noqdeen iyaga oo afkaarta aadka u khaldan ee uga fog ilaahay subxaana tacaala waxyigii uu soo dejiyey iyagoo xambaarsan bay soo noqdeen markaasay ducaad ku noqdeen oo kuwo kalena ay kusii tallaaleen waxaa ka mid ahaa albicithaat tabshiriya nimankii kiristaan faafinta u imanayey dhulka islaamka oo dadka muslimiinta ah haddii ay kiristaan noqon waayaan inay diintooda ka fogeeyaan oo meel dhaxoo diin la-aana ay dhigaan oo calmaaniyaah ee iyaga laftoodu ay ku dadaalayeen madaarista iskuullada iyo jaamacaadka ajanabiga ah ee kutubta iyo muqararaadka lagu dhigana iyagu ay u soo dejiyeen ee mabaadidii calmaaniyada la dhex dhigay marar badan si aan la dhaadahayn mararka qaarkoodna si la dareemi karo isla markaana ay la socdeen macallimiin lagu soo tababaray sida loo faafiyo afkaarta noocaasiya iyaduna raad weyn bay ku yeelatay dhulka islaamka weli haddadaana waa ka jirta sheekh bakr abu zayd almadaaris alajanabiya kitaabuu ka qoray iyo raadka xuna ay ku leedahay dadka muslimiinta bal ilmo yar ka waran oo muslima oo loo geynayo iyadoon diin la barin gaal afkaarta noocaasiya aaminsan oo daaci ku ah oo faafinaya maxaa laga filanaya waxay u badan tahay inuu raad ku yeesho haddaanu ilaahay subxana tacaala ka badbaadin waxaa loo soo mariyay dadka muslimiinta wasaa'ilulclaam idaacadaa loo samaystay warbaahin faafisa mabdaa noocaasa oo dadka ka hadlayaa weliba luqadii carbeed ee diinulislaam ay ku soo degtay qaarkood ay ku hadlayaan ay nasaara carab kuwa carab oo kristaana kristaan sheeganaya laakiin mabdaa calmaaniyada faafinaya iyo kuwo islaamka ku abtirsanaya laakiin mabdaa xambaarsan oo wartabiyeyaal ah oo idaacadahaasi oo dadka muslimiinta ah sun iyo malab la ysugu darayo maanaa wax dadka soo jiita oo loo dhex gelinayo mabaadida iyo afkaarta noocan ah waxaa isweydiin leh calmaaniyada muslimiintu miyay u baahnaayeen waxaa leeyahay jawaabtu waa maya shaadhaan muslimiinta loo tolin oo loogu talagelin weye markaad eegto asbaabta keentay mabdaa calmaaniyadu inuu ka hana qaado dhulka reer galbeedka waxaa jawaabta saxda soo baxaysa ay noqonaysaa muslimiintu sinaba ugumay baahnayn waayo muslimiinta diintoodu diin mubadela maha diin la bedelay maha waa diin maxfuudo sidii ilaahay u soo dejiyey u dhigan weli inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu la xaafiduun saa ilaahay subxana wa tacala uhi waa kaa kitaabkii qur-aanka ah sidii u soo dejiyey ilaahay buu u yaallaa xarafna aan lagu darin xarafna aan laga saarin ballanqaadkii ilaahay aayaddaasi uu ku ballanqaaday inuu ilaalinayo ayaana dhaboobay xadiidkii nebigana ilaahay subxana wa tacaala wuxuu u diray dad ilaaliya oo qawaaciddii shareecada u dejisay warka iyo aqbalitaankiisa ku miisaama kiisa nebiga calayh isalaatu wasalaam ka sugnaadee saxa iyo ka kale ee soo galeetiga ah kala saara wa taciishu laha aljahaabida sida aimada qaarkood ay yidhaahdeen rag baa u nool ilaahay uu ku ilaaliyo xadiidka nebiga diin markaa maxfuuda weeye marka dhinac laga eego oo diin sida toodoo kale bedelan maaha diinulislaam waa ta labaade diinulislaam diin la dagaalamaysa horumarka adduunyo ee mubaaxa ah maaha bal waa diin aqoonta dhiiri gelinaysa waxay leedahay un aqoonta xataa aqoon maadiyo adduunyaba ha noqotee ha noqoto aad ilaahay ku garataan iyada lafteeda wuxuu ilaahay dhaleeceeyey uun aqoon adduunyo oo ilaahay aan ku gaadhsiin oo ilaahay aanad ku garan yaclamuuna daahira min alxayaati اdunya wa hum can ilaakhirati hum haafiluun laakiin aqoonta lama dhaleecayn bal islaamku u dhiirigeliyey luqadaha nebigu calayhi salatu slam saxaabada qaarkood buu u diray inay bartaan rasuulku alayh salaatu wasalaam farsamooyinkii ummadaha kale ay yaqaaneen xataa markii la dagaalamayey ghaswat laxzaab oo kale wuu isticmaalay aqoontii ay lahaayeen ee tajribada ku timi tusaaleaan reer madiina ku saabsanayd geetimiraadka iyo sida looga midho dhaliyo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore markuu ku yidhi maxaad iskaga daalinaysaan talqiixa ama bacriminta ee ay iska daayeen ee timirta ay xumaatay ee u soo cawdeen nebigu wuxu uhi antum aclamu biumuuri dunyaakum oo islaamku arrimaha adduunya wuxuu asal uga dhigayba inay mubaax iyo xalaal yihiin wixii markaa dadka dhib u leh caqiidadooda ama akhlaaqdooda iyo dhaqankooda nabadooda iyo wixii la halmaala ayaa iyadoo loo danaynayo islaamku u diiday wax allaalo wixii dan u ah islaamku u fasaxay in allaha yaamuru bilcadli wlixsaani waitaa'i di lqurba can alfaxshaa walmunkar wاlbagi lacalakum tadakaruun wax allaale wixii wanaagah ayuu islaamku dadka u ogolaaday iibkii waxaa asal looga dhigayo ganacsigii xalaalnimo waxala allahu lbayca waxarama ariba aqoontii hadday caafimaad tahay hadday handaso tahay noocyadeeda kala duwan engineering hadday tahay waxa weeyaan xisaabaad wax lagu xisaabiyo ama wax lagu soo saaro wax lagu sameeyo qawaacid alxisaabiya ariyaadiya islaamku albaabada ayuu u furay waxaa loo raaciyey in qofka muslimkaahi inaanu aqoontiisa adduunya mid qallalan aanay noqon adoon aqoon iimaan ku salaysan ilaahayna uu ku garto ilaahay cadamadiisa iyo weynadiisa inay noqoto naftiisana uga faa'ideeyo ummaddana uga faa'ideeyo marka iyaga kiniisaddu aqoontii iyo horumarkii ay ka xidhay diinulislaam marna may xidhinba oo diin la dagaalamaysa horumarkiiyo aqoonta maba ahaba xagga culimada halka kuwaas dadka ay ka addoonsadeene eh, hadalkoodii ay ugu sheegayeen oo hadalkii ilaahay yahay awaamir ilaahiyo u timi ay ugu sheegayeen dadka ay addoonsanayeene say doonaan ay ka yeelayeen culamaaulislaam lislaam sidaas uma furnaba dadka ayay la mid yihiin waxay dheer dheeryihin waa aqoon diineed dadka ay u dhigaan amaba se ay u sheegaan maaha kuwa aragtidooda dadka ku maamuli kara waxay doonaan kaga xaarantimayn kara waxay doonaanna ugu xalaalayn kara manaha kuwa dadka addoonsada culamaaulislaam marka dadka muslimiinta ahi wax allaale iyo waxay mabdaa calmaaniyada la idhaahdo ay uga baahnaayeen baan jirinba haddii la baahi baa iyaga u keentay taana horeynuga hadalleen muslimiinta xataa ta iyagaa la leeya way u keentay way ka marhnaayeen muslimiintu baahida noocaasiya walihaada qofka muslimka ah ee mabdaa calmaaniyada qaataa horumar adduunyana kuma gaadho diinina uma korodho bal diin la-aan buu ka qaadaa un waxaanu noqdaa qof ilaahay la colaytamaya iyo rasuulkiisa iyo diinulislaam oo maynaa arag kuwa calmaaniyada qaatay ah, dowlada ha noqdaan ama ha noqdaan waxa weeyaan eh, dad iyo ashkhaas ama muasasaad wax horumaro ay dheer yihiin dadka diintoodii haysta bal qofka muslimkee diintiisii ku toosan ayaa horumarka boqol kiiba boqol uga dhow waxaa loo yaqaano calmaaniyadu sidaynu sheegnay waa geed xun geed xunna midho xun buu soo saaraa dadka muslimiintaa ah markii dhulkooda loo soo raray raad xun bay dadka muslimiinta ku yeelato ay kaga tagtay raadkaa xunxun baynu wax ka tilmaamaynaa waxaa ka mida ah, rafdu lxukmi ma anzala allah in la diido ilaahay diintiisii in laysku xukumo oo dadka muslimiinta qaarkood taa laga dhaadhiciyey wasaynu sheegnay isticmaalka iyo asbaabihii kale aynu tilmaannay arrinta noocaasiyo qayb weyn ay ka qaateen waddooyin kala duwanna loo maray mar shareecadii loo caayo mar laga dhigo mid aan laba dhaqan gelin karin wakhtigan mid aan wakhtigan ku habboonayn mid ka hor imanaysa horumarka ilbaxnimada iyo xadaarada iyo taqadumka maadiga ah in loogu sawiro dadka muslimiinta ahaa in ciddii soo hadal qaada dadka loo caayo oo la magac dilo si looga fogeeyo in dadkii waxa weeyaan la idhahdo diintu xorriyadda idinka qaadaysaa markaas si aad u xorowdaan diinta iska daaya muslim iska aw laakiin moo daran muslim ahaw muslim casriya hadduu doono salaada iska tukada laakiin inan eh, shaarica markay marayso jiiniskeeda iska gashan masaajidka markay gashana cabaayad baa masaajidka u taalla cabaayaddaasay xidhanaysaa waxaana la leeyahay sidaasaa ah, muslimkii u qaboobaa u fiicna waa ka noocaasa haduu doonana muslim baan ahay buu salaad ba tukan maayo noloshiisa kalena hadalkeedaba daa diin waa ka maran tahay markaasuu nabigu alayh salaatu wasalaam sheegay curwadii u horeysay ama guntintii guntimaha islaamka u horeysay baa ayaa la furay oo awaluhuna naqda alxukm o aakhiruna naqdan asala buri nabigu alayh salaatu wasalaam xukumkii baa la furay oo muslimiintii waxaa laga dhaadhiciyey dastuuro qawaaniin iyo xeerar aan shareecada ku salaysnayn inay nafahooda ku dhaqaan bitarkiib watarhiib baa lagaga dhaadhiciyey mar la idhaha taageeradaa taa ku xidhan mar xoog iyo bilxadiidi wannaar hub iyadoo loo isticmaalayo iyo ciidamo lagu fayliyo lagu meelmariyey iyo mar eh, maskaxda lagaga duulo laga dhaadhiciyeyba sidaas inay tahay sida u roona u fiican intaan isticmaalku aanu iman dhulkan islaamka aynu naqaano dee diin baa lagu xukumi jiray wadamada u horeeye calmaaniyadu ay soo gashay waxaa ka mid ah jazaa'ir kun iyo siddeed boqol iyo soddonkii intii ka horreysay shariica xukumaysa markaa calmaaniyadu ay soo gashay iyadoo isticmaalka la socota markaasaa shareeca in laysku xukumo oo shareecadu ay noqoto ta xukumaysa wax walba loo celinayo markaasaa ugu dambeysa masr kun iyo sideed boqol iyo eh, saddex iyo siddeetankii xamladii naabaliyon ayay calmaaniyadu ula socotay intii ka horreysay o dhan dee shariica lagu xukumay eh, tunis oo kale kun iyo sagaal boqol iyo saddexdii intii ka horreysay waxaa waddan diinulislaam lagu xukumo marocco kun iyo sagaal boqol iyo lixdii ayaa laga takhalusay alxukm bishariica turkiga ciraaq shaam dhulkaasoo dhan shariica alislaamiya xukumaysa lagu hogaaminayay markii laga takhalusay addowla alcuhmaaniya khalaas markaasaa shareeco laysku xukumo oo laga dhigto ta ummadda xukumaysa hagaysao hogaaminaysa maaha macnaheedu in gebigeediiba laga wada tegey oo calmaaniyada xataa muslimiinta qaarkood ay qaateen iyo calmaaniyada harbiga farqi baa udhaxeeya oo calmaaniyada harbigu waa ridda taama can iddiin si dhammaystiran oo diinta ay uga tegeen laakiin ma aanay dhicin taas oo kale filmuslimiin in muslimiinta ama jamaahiirtoodii ama badankoodii ay yidhaahdeen diin oo dhan waa ka xorowno shaqo kuma lihin saynu sheegnay arrinta noocaasi may dhicin waxaa ka mida raadka xunxune calmaaniyadu caalamka islaamka ay ku yeelatay in shareecadii laga fogeeyo qaybaha nolosha oo qofku wuxuu ku leeyahy muslim baan ahay haddana mutadayin maihi maanaa qof diin ku dhaqma maihi muslim baan ahay mutadayin maihi anigu xataa haddaad maqlaysa magaaladeennan dhalinyaro joogtaad ka maqli karta aniga igu dhan dhagahoodaan kaga maqlay dhagaygaan kaga maqlay anuu mutadayin maihi horta sheekh bu ku leeyahy yanaa si dadban oo aanu dareensanayn bay calmaaniyadii u gashay mutadayin may macnaheedu waa diinta kuma dhaqmo noloshayda diinimo maamusho aniga laakiin sidayda kale diinulislaam waan aaminsana xaqnimadeeda iyo waana shahaadanaya haddaan doonana waan tukadaa marka waxa soo baxay markii dhinacyadii nolosha kala duwanaa shareecadii laga fogeeyey mabdaa noocaasi uu ka fogeeyey ee muslimiinta lagala dagaalamay dad markaa le muslimiin baanu nahay oo shahaadanaya oo haddana dhaqankooda marka la eego aanu ahayn dhaqankii kitaabka qur-aanka ku qoraa iyo axaadiida nebiga calayh isalaatu wasalaam waana raad aada u xun in dadkii diintoodii laga fogeeyey waxaa kaloo ay dhashay calmaaniyadu ifsaadu tacliim in tacliimtii la fasahaadiyey oo laga dhigay mid u khidmeynaya u adeegaya fikirka calmaaniga haddii la eego muqararaadkiisa iyo haddii la eego eh, macalimiintiisaba oo lala muslimiinta lagala dagaalamay barashadii diinta waad ogtihiinoo maaddaa laga dhigay oo weliba xiisadda u dambaysa ah oo macallinka loo dhiibayaana inuu yahay macalin canda candadowlan oo jaangowracan oo aan eh, aan ardayda soo jiidanahayn aqoon ahaan iyo muuqaal ahaan iyo dhaqan ahaan intaba waa dagaal luqadii carbeed iyo diintii islaamka barashadeedii lagu qaaday wixii kalena cirkaas ayaa la mariyey marka tacliintii bay fasaadisay xataa maadiyan bay tacliintii muslimiinta u ufasaadisay waa la odhan karaa muslimiintu horumar bay aqoonta ka gaadheen reer galbeedkii iyo gaaladu inay usoo arooraan heerkaasay gaadheen iyagaa usoo aqoon doontaan maantana waad ogtihiin halka la mariyey waxyaaba nadariyaada oo aan tabiiq iyo wax soo saar aan lahayn ayaa wakhti fara badan dhalinyartii muslimiinta lagaga qaaday waxaa la dhex dhexgeliyey tacliintii tashwiih magax xumayn iyo fool xumayn lagu samaynayo taariikhdii islaamka oo taxriifu taarikh اlislaami raadadka xune calmaaniyada mid ka mida weeye in la leexiyey xaqiiqadeedii laga duway taariikhdii islaamka meelaha u daran la geliyena waxbarashada ka mida maxaa laga soo qaaday taarikhdii islaamka jawaanib salbiya fiha kaadiib dhinacyo la odhan karo waxyaabo aan wanaagsanayn weeye oo in badanoo beenin ay ku jirto ma garanayaan dee raggii iskuullada dhigan jiray taarikhda waxaa laga soo qaaday khilaafkii cali iyo mucaawiya iyo goobtii ratiga iyo waqcat ljamal iyo sifiin iyo waa khilaafaad dadka muslimiinta taariikhdaa hore dhex maray aljawaanib almushriqa kullaha waa la qariyey ilaa imikana waxaa laga yaabaa taasi inay meelo badan ka shaqaynayso taariikhdii nuuraysay ee wanaagga islaamka iyo maxaasintiisa muujinaysay waa laga daahay waa laga indhasaabay da'yarta muslimiinta waxay faafisay calmaaniyadu alibaaxiya in qofka la dhao xoga xaaraankaa maahaba ila diintii baa la leeyahay ku xukumine iyo fawda fi lakhlaaq oo dumisay qaabdhismeedkii islaamku u yeelay qoyska iyo habdhaqankii islaamku uu dadka dhex dhigay ee sharafta iyo milgaha lahaa sidaasoo kale xumaanta iyo radiilada dhaqan xumada ka soo horjeedo la dagaalamayay qawaaniin baa markaa la sameeyey bannaynaysa xumaanta dabeeta dhulkii islaamka gaadho in dumarka jirhkooda ka ganacsada in rukso la siiyo liisanun bay u baahantahy khalaas waxay samaynaysaa ha samayso caafimaadkeedana waa laga warhaynaya si aana idis iyo waxaa u faafin zinada kale ee iska shaaricana khasab u yaanay ahaan baa la yidhi wadamada qaarkood bay ku qorantahay dastuuradooda kii masaree hore gabadho hadday sideed toban jir gaadho oo ay zinaysato wax canaan iyo ciqaab midnaba looma jeedin karo haddii markaa ay zinadu khasab ku timaado markaasubuu qaanuunku tajriiminaya dembi uu ka dhigaya ikhtilaadkii isdhexgalkii labada jinsi qaawanaantii dumarka xijaabkii in laga fogeeyo sharafta u ahaa ee gabadha wanaagsan iyo ta kale sida ilaahay subxana watacaala uu sheegay lagu kala garanayeyba waa lala dagaalamay ilaa haddana waa la dagaalansan iyagoo xorriyad sheeganaya gabadha muslimadda ee xidhata xijaab xorriyad dhammaystiran uma haysato maanta marka ay qarbiga ay joogto oo meelaheeda hadday iskaga marmari karto meelaaan loo ogolayn baa jira oo jaamacad gaaraan wadamada qaarkood waa madaxa qaawisa waa khasab iyadoo madaxa masar ku xidhan jaamacadda ma geli karto haddana xorriyad bay sheeganayaan waxaa ka mid a in la dhalaaliyey oo meesha laga saaray wixii kala teedayay dadka muslimiinta ah iyo kufaarta oo laga dhigay shakhsi caadiya ah, labada qof oo bani aadamnimuun ay kulmiso wax kaloo udhexeeyaana aan u jirin oo meesha laga saaro la baabi'iyey mabda lwalaa walbaraa oo qofkan rumaysnaantu ilaahay rumaysan yahay iyo diinta iyo dhaqankiisa iyo in lagu soo dhaweeyo ama taa khilaafkeeda lagu fogeeyo meesha waa laga saaray meesha karaayaad fara badan oo xunxun ayay calmaaniyadu kaga tagtay dadka muslimiinta ah wadada loo maray waa maxay faafinta calmaaniyada lagu faafiyey dhulka islaamka ilaa iminkana loo maro iskuullada iyo jaamicaadka mabdaa faafintiisa u dhisan waxay ka mid tahay waddooyinka loo maray raad weyn oo xunna dadka muslimiinta waa ku yeesheen saan sheegay ilaa haddana waa jiraan oo dhulka islaamka badankiisa waa ku yaalleen oo safaarad kasta oo waddan uu leeyahay mulxaq haqaafiya ama tacliimiya bay leedahay oo dhaqankooda faafiya dee dhaqankooduna waa calmaaniya sidaynu sheegnay iyada ayaana diinu ah waxaa ka mid ah in dhulka islaamka laga sameeyey xarumo dhaqan oo toos aan loogu qorin inay calmaaniye faafinayaan laakiin shaqada ay hayaan taasi ay tahay waxay ku hoos gabanayaan ay tahay dhaqan inu odhan karno waa dhaqanka waxaa laga dhigay sitaar sitaar alcalmaaniya daah calmaaniyada dadka lagaga qariyo lagaga daaho niman dhaqan islaam iyo dhaqan ummadda uu dhex jooga aan shaqo ku lahayn ayaa wuxuu samaysanayaa xarun u leey waa xarun dhaqan bugaagta taalla iyo muxaadaraadka laga jeediye iyo dadka lagu soo casuumaye iyo waxaa meesha ka socda iyo waxaasoo dhammina waxay u adeegayaan maxay waa fikirka la dagaalanka diinta iyo faafinta calmaaniyada iyo xumaanaha ay wadato dhammaantoodba waxaa ka mid a ah in dadka qaarkood la qaado ha loogu gabado in la yidhaha waxa lagu siinaya minxa tacliimiya deeq waxbarashaa lagu siinaya oo dabeetana fii maxaadin alcalmaaniya dhabta calmaaniyada la saaro oo halkaa qofka lagu soo rabeeyo sida la doonayo laga soo dhigo inta maskaxda laga soo maydho dabeetana shahaado loogu soo bedelay shahaadatu an laa ilaaha illa allah lasoo siiyo magac weyna lasoo huwiyo o la dhaha aqoonyahan haddaba waxaa laga yaaba xataa aqoonta adduunya inaan waxba ka garanaayo marka maydaankeeda la tago mid diira hadalkeeda daayo magac weyn baa lasoo huwinaya markaasaa aada loo buunbuuninaya oo dadka loo weyneynaya si ay dadku ugu xidhmaan idinkaa arkay qaar meelaha warwareega oo muusigiyeeye sito oo idhaa waan idiin heesayaayo wax aqoonoo markaad dhege si kastood u dhegaysato wax aqoonoo la taaban karo oo noloshana adduunyada xataa wax ku soo kordhinayso ay sheegayaan haba yaraatee ma jirto waa hadal wax allaale iyo wax qofkaa dhegaystay uu ka faa'iidaya oo camaliya oo nolosha taaban kara wax kusoo kordhin kara ama wax ka bedeli kara male haddana magac weyn baa lowyaxuna waa aqoonyahan markaasaa dhalinyarta jaamacadaha iyo kuwa iskuullada iyo meesha uu ka hadlayo waa la kala boogaya oo casarka dheer baa la buuxinaya meel la kala fadhiistaa la waayay markaasaa weliba soomaalidu dadka kale waa ka duwan yihiinoo caadifadoodaa badan iyo salfudaydkooda oo halka kuwa gaaladii tuulu nafas ay u leeyihiin sabir dheer inay mabdaa dadka gaadhsiiyaan isagu markiiba waxbaa kasoo kasoo daadanaya markiiba kasoo fatahaya markiiba salaamtii islaamka ayaad arkaysaa qaarkood oo ka meeraysanaya weligood aanad ka maqlaya asalaamu calaykum waraxmat ullah bal si cad u diidaya odha magacaygaan idinku salaamayaa magaca aqoontaan idinku salaamayaa magaca ilaahay ku salaamana ma ogola meelahaasaa dadkaa lagu soo rabeeyey magacyo waaweynna waa loo soo bixiyey kooro waaweynna waa loo soo geliyey dhalinyartii muslimiintana iyaga aqoonyahan loogu sheegay waxa ay faafinayaan waxa noocaasa weeye waxaa ka mid a sidaynu sheegnay taariikhdii islaamka in la fool xumeeyo oo laga been sheego inta laga soo qaadayaana ay noqoto ila muslimiintu waa bashare oo khilaaf iyo khalad iyo xataa dagaalo dhex mara iyo waa wax dhaca in inaha loo soo qaado dabeetana inankaa muslimka ee iskuulka dhiganaya ama jaamacadda dhiganaya taariikhda islaamka intuu ka yaqaanaaba waa intaa gebigeeduba taariikhdii islaam muslimiintu caalamkan siday ugu soo noolaayeen iyo waxa ay ka saareen iyo waxay gaadhsiiyeen horumar caqiido akhlaaq adduunyo dad qaabka ula dhaqmeen ummadihii ay dagaalameen waxaasoo dhan waa laga qarinaya waxaa ka mid a saasoo kale waddooyinka loo maro faafinta mabdaa calmaaniyada alhujuum almustamir cala alculamaa walmuslixiin si joogtaa ah in loo weeraro culimada iyo dadka laysleeyahay mabaadida noocaasay bay hor istaagi karaan muslimiintana diintooday bari karaan ama u tilmaami karaan sabab ugu noqon karaan inay bartaan ama ay ku toosnaadaan si toosa ah in loo weeraro laga beenaabo la caayo waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid a ah. iminka intan social media uu soo baxay waxaa arkaysa xataa nin qur-aan akriyey qur-aan hadda wax kaleba ma odhan qaar wax ka sheegaya arkaysa qur-aan buu akriyay bas markaasuu caayaya sheekhna maahe waxba qur-aankiisa ha dhegaysanina isma muujinayo odhan maayo anigu diintan qur-aankan u akrinaya baanan aaminsanayn o aan rumaysnayn laakiin wuxuu wuxuu iska dhigayaa mid qofkan xumaano kale ku og waxyaabo kale u sheeg sheegaya si uu dadka quluubtooda uga duwo in magacyo xun loo bixiyo iyadoon qofka waa la naqdin karaa laakiin dee naqdintu cilmi bay u baahantay iyo cadaalad labadaasaanay ka argin waa inaad tiraa qofkaasi sheekaas waxaasu ku khaldanyih taasaana u daliila laakiin ma aragta aduu cay uun la afrogayo ooda laga soo qaadayo wadaadkii waxa weeyaan eh, hadlaba ama diin sheegaba wadaad baa khudbadayna dadku wacdiyaya inan baa odhanaya masaajid baan tegey oo khudbadda waxaasa caqliga galabal wuxuu ku hadlaya baleeg ama dadka si diinta looga duwaa la odhanaya muxuu tan uga hadlay muu taa ka hadlo hadda taa kalena in laga hadlo ma doonayo laakiin ujeedadiisu waa dadka inuu ka leexiyo waxaan loo sheegayo dhagahooda dhagahooda aanay u nuglaan quluubtoodana aanu gelin waxay sameeyaan istiqlaal akhطa alfardiya qofku waa bashar sheekha caalimka daaciga aalibulcilmiga wuu khaldami karaa in khaladaadka ay dhici karta inay ka dhacaan dad culimaa dad ducaa dad muslixiina in laga faa'iideysto oo la buunbuuniyo weynayso la saaro oo looga faa'iidaysto sidii dadka iyo culimada loo kala jari lahaa waayo dadka muslimiinta ahi waxa ay ku nool yihiino diintooda ay ku taagan tahay waa inay culimadooda dhegaystaan oo cilmiga ay ka bartaan waanada ay ka maqlaan kuwaa haddii laga jaro waa waxau noqonayaa qof cidlo laga helay buu noqonayaa oo cadowgiisa u jabay ayuu qofkaasi noqonayaa aad bay maanta inaga kuwaasi inoogu badan yihiin qaar wadaad waxaa la dhaha wadaad bay u taagantah wadaad oo dhan buu caaya war wadaadkan qofka qura wada khaldamay muxuuha mararka qaarkood is sida guuda kala harhka lahayn loo caaya ujeeddada ka dambaysaase maxay tahay oo dadka in la necbaysiiye cidda la waa xamalat ddiin waxaa kamid ah tamjiid lgarb in la buunbuuniyo reer galbeedka oo aada loo ammaano si dadku ay ugu daydaan mabaadidoodii afkaartood qofka muslimku wuu odhan karaa horumar adduunyo waxay gaadheen inagoo caqiidadeena iyo islaamnimadeena iyo akhlaaqdeena ilashanayna aynu la tartanno caqligeenoo kale leeyihin waynu ka hormari karnaaye laakiin qof muslimiintiina caayaya kufaartiina buunbuuninayo ammaanaya haddaad aragto qofkaasi qof lagu jira wey ilah baa fanajcal muslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun waxaa ka mida in la weeraro sunnada axaadiia nebiga alay isalatu salaam iyadoo qaarkood ay odhanayaan wax xadiis la dhaha maba jiraba waa hub laysu ysu samaysto madaahibtu ay isu samaysteen meelaha ku qoriyad arkaysa marna si dadban baa loo weerarayaayo naqaladii dadkii soo raray soo wariyey saxaabadii oo kale ayaa la weeraraya abu hureyre qaar caayaad arkaysa wax alaalo wuxuu ku sameeya abu hureyre garanmaysa qisas aan sal iyo raatoona lahayn oo beryo hore dhacayn waa la iska rumaysanaya xadiiskii sanadka lahaana waa la diidayay marka waa diinta lala dagaalamay xadiiska hadduu meesha ka baxo waa asalkii labaadee diintu ay ku dhisnayd culimadii xadiidka saxaabadii u xadiid badnayd taabiciintii ayaa mustashriqiinta iyo calmaaniyiinta iyo kuwa diin la dagaalanka uu ku jiraaba weligood ba ay weerari jireen waxaa kamid a in lala boodo oo la buunbuuniyo fataawada shaadka ah waa la arki jiray in badanna waa dhacda qof culamaa muslimiin ka midi ah, fatwo khaldan u fatwoodo marka fatwadaasi khaladkooda iyo hawadooda markay waafaqdo cirkaasay geenayaan iyagoon caalimkaa laftiisa aan ka qaadanaya fataawooyinkiisa saxda ah laakiin taa ay ku muraadsanayaan bay ka qaadanayaan waxay aada u muujiyaan khilaafka culimada islaamka si ay caamatu naas u nacsiiyaan culimada oo waxbaba inaan laysku waafaqsanayn ay ka dhigaan ayay aada u muujiyaan waa wasaaisha diinta lagula dagaalamo mabdaana lagu faafiyo luga alcarabiya in la liido in la caayo in hoos loo dhigo in la tahmiishiyo waxay ka mid tahay waddooyinka loo maro faafinta mabaadidaas diin islam baa lua carabiya ku qoran lua carabiya qofku hadduu garanayo diintii qofkaan garanahayn xagga fahamkeeda iyo barashada uga dhowi marka wadadaa laga jarayaa qofka wadadu u mari lahaa barashada diinta u fududayn lahayd walihadaba luqadii baa loo caayaya waxaa ka mid a saas kale dadka qaarkood in xoola lagu dago dadka iimaankooda uu daciifka yahay oo maal la siiyo ama minxooyin daraasiya dadka qaarkood baa diinta iyo ilaalinteedaba waxa kala weyn inuu helo waxa weeyaan deeq waxbarasho ama shaqo in la siiyo ama shilimaan in la siiyo dee adduunyada fitnadeeda badan sida nebigu calayh isalaatu wasalaam xadiidu ku sheegay ugu dambeyn sidee loo waajihi karaa fikirkan iyo mabdaa noocana awalan waa in dadaal xoogan lagu bixiyo tabsiir bidiinihi dadka muslimiinta diintooda in la baro waayo waxyaabaha hirgelintiisa iyo faafitaankiisa ka qayb qaatay ee u xooga waxaa ka mid a ah jahliga muslimiinta qofku hadduu diintiisii garanayo shubahaat lcalmaaniya waa daciifa wuu iska difaaci karaa waanu hor istaagi karaa marka waxbarashada diinad in aada loo faafiyo jaamacadaha la geliyo iskuullada madaarista masaajidada social mediaha loo isticmaalo faafinta aqoonta diineed dadka muslimiinta lagu dhex faafinayo halkay iyagu u isticmaalayaan dacaayadeynta diinta islaamka iyo dadka xambaarsan waxaa ka mid ah idhaaru maxaasin islaam diinu islaam wanaagyadeeda in la muujiyo oo dadka loo sharaxo waayo dad fara badan jahligooda awgeed diinta islaamka waxay u haystaanba inay tahay mid qodobo ku kooban noloshoo dhan aan wada gaari karin o wada maarayn karin waa in dadka muslimiinta la baro loogu celceliyo inaanu jirin arin aan xukumkiisa iyo maarayntiisa diinta aan laga helahay waktigu doonayaa soo baxo meeshuu doonayana ha ka dhaco waayo diin uu soo dejiye allaha khalqigana abuuray cid ka taqaanaanaana jirin alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiif alkhabiir sa ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi waxaa ka mid a calmaaniyada iyo afkaarta kale ee hadaamka ee dadka diintooda akhlaaqooda duminaysa in dadka daha looga qaado loo sheego loo sharaxo looga digo kuwa calmaaniyiinta laftooda ee iyagu banaanka iskeenay in dadka farta loogu fiiqo sida culamaa lislaam wadamo fara badan ay ka sameeyeen kuwii muujista ee kutub ku qoray maqaalaad qoray jaraa'idka ku qoray in biasmaahim iyadoo magacooda lagu sheegayo dadka muslimiinta looga digo lahaa iska ilaaliya kuwa isqarinayana in godka laga soo saaro aljuxuur oo maanta saan sheegay meelo kale inta faraha badan luuqluuqyo kale ayay galaan culimuu duraya masaa'isha qaarkoodood masaa'ildiin ka mida ah gooni ula baxaya axaadiista qaarkood buu odhanaya caqligay ka hor imanayaan qodobo taarikhda islaamka ka mida ah buu soo qaadanayaa si guud diintii islaamka inay u weeraraan inaga weli weyn ugu yartay laakiin masaa'il bay imika maraysaa in loo baxbaxsado iyo ashkhaas ka mida ah muslimiintii hore iyo kuwa dambaba marka anu waxaan kula talinaa dhalinyarta muslimiinta ah ee social media isticmaala kuwa inaan lagala doodin almasaa'il juziya ee ususha lagala doodo oo la yidhaahdo markaad aragto qofka nooca u dhaqmaya horta ilaahay ma rumaysantahay adigu rasuulka ma rumaysantahay diin ma rumaysantahy usuusha marka laysku waafaqo laysula noqonayo ama laysku khilaafo ayay doodi socon kartaa qofkii oo hadduu doono ilaahay ba aan rumaysanayn rasuulka aan rumaysanayn diinulislaamba khuraafaad u arko calmaaniye aaminsan ayaa wuxuu kugu xijinaya masale juziya buu kugu xijinaya maanta dhan uu kugu celcelinaya aada iyo aad bay kuwa afkaarta haddaamkaa aaminsani isu taageeraan oo mid ka midi eh, hadduu kelmad qoro inay la dhacsan yihin bay wada muujiyaan qofka soo hadal qaadana way ku xoomaan oo sida shinniday ku ururaan laakiin fi lmuqaabil waxaad moodaa mucaskarkaa ka hor jeeda oo diinta islaamka difaac ugu jira oo shubahaadkaa ka difaacaya oo cidda waxa weeyaan u taagan diinta faafinteeda iyo difaaceeda min culamaa اlmuslimiin wاlmuslixiin wاlaamiriina bilmacruuf wanahyina can اlmunkar taageeraysa oo maqaalaadkooda iyo hadalladooda faafinaysa oo difaacaysa oo qaabka u isticmaalaysa wasaa'il tawaasulka maanta waxaad moodaa inay yar yihiin waxaa laga yaabaa inuu maqaalkii iska akriyo ama uu iska daawado maqطacii oo aanu isagoo waxba ka odhan isagoo arkaya intaasoo qofoo hadalladiisa diinacay buu ka muuqdo oo duraya ayaa laga inaan waxba ka odhan saa iskaga dhaafo dadka in badanna waa indha ku garaad leh oo markay arkaan dhowr qof iyagu ila garan maayaan oo kala duwanoo wax ka sheegaya raad bay ku yeelaysa arrinta noocaasi ah marka ha loo isticmaalo wasaa'ilu tawaasulka faafinta diinta iyo difaaceeda ha loo isticmaalo iyadoo aqoon iyo cadaalad iyo xikmad lagu hadlaayo raxmadna la muujinayo oo dadka loogu yeedhayo diin ulislaam kutoosnaa barashadeeda iyo ku dhaqankeeda iyo kutoosnaanteeda qofka khaldana ee muslimkaa ama muslim ahaan jirayna gaalnima ay kasoo ifbaxdeen iyadoo loo nasteexaynayo loogu yeedhayo inuu xaqa iyo sawaabka uu usoo noqdo ilahi baynu subxana wa tacala weydiisanaynaa inuu inagu sugo diin ulislaam qof kastaoo luunsanna rabbi baynu u weydiinaynaa inuu hanuuniyo mid kasta oo hanuunsanna ilahay baynu u weydiinayna hanuunu u ziyaadiyo u kordhiyo ilaahay baa subxaana wa watacaala diintiisa ilaalinaya haddaynu dhammaanteen faraha aynu ka qaadno marnaba dayacmi mayse laakiin innagana waa layna imtixaamay waa laynagu eegaya bal mowqifka aynu istaagno ilaahay naga dhigo kuwa waajibaadkooda ka soo baxa amarada ilaahayna fuliya wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi waslama tasliima kaiira